alxamdulilah wasalaatu wasalaam alaa rasuuli lah ama bacd kitaabkii aclaamu sunati almanshuura liictiqaadi طaa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid ibn axmed alxakami uu lahaa waa kitaab caqiida oo e, laba boqol oo maaragtay su-aalihii jawaabo ah waa kitaabki su-aalihii jawaaba lakiin ilaa laba boqol iyo ziyaado ah kaasaan kusoo jirnay waxaan maraynay ruknigii labaad oo arkaantii iimaanka ka mid ah. labaad oo arkaantii iimaanka ka afariyo toddobaatanaad ma daliilu cala alimaani bilmalaa'ikati min alkitaabi wasunna muxuu yahay daliilka ku tusinaya in la rumeeyo malaa'igti daliilkaasoo kitaabkii alle oo qur-aankii ah laga hayo ama sunadii rasulka sa slm ku jira jawaabtu waxay tahay adilatu dalika min alkitaabi kahiira adilada arrintaa ku tusinaysa oo qur-aanka ku jirta waa badan tahay minhaa qowluhu tacaala alla qowlkiisa yaa ka mid a walmalaa'ikatu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayastakfiruuna liman fi lard malaa'igtii waxay u tasbiixsadaan oo ay nasahaan rabbigood bixamdi rabbihim ayagoo ku dheehan mahadinta rabbigood oo waxay isku daraan tasbiixdii oo tusinaysa in alla laga anfiyo oo laga nasaho laga hufo wixii nuqsaana iyo xamdigii oo keenaya in tilmaamihii ammaanta alla maaragta loo sugo marka tasbiixduna alle wixii naqsiga ah alle laga anfinaya muxuu ahaa taxmiidduna waxaa loo sugaaya alle wixii maaragtay uu sifaat kamaal uu lahaa oo madxi ah ayaa loo sugaaya malaa'igta marka shaqooyinkeeda taasaa ka mid ah in alle u tasbiixsadaan ayagoo alle ku xamdinaaya wayastakfiruuna liman fi lard waxayna dembi dhaaf alle u weydiiyaan dadka dhulka jooga aayaddii khaafir waxay caddaysay alladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayastakfiruuna liladiina aamanuu waxay u dhaaf u weydiinayaan kuwa mu'miniinta ahaa oo maarata dhulka joogay marka liman fi lardida waxaa lagu fasiraa aayadda kaafir ku jirta aayadda shuura waxaa lagu fasiraa aayadda kaafir ku jirta macnaha mu'miniinta iyo dembi dhaaf alla u weydiinaya sababtoo ah gaal dembi dhaaf looma weydiiyo gaal waxaa ugu ducoyn kartaa maaragtay ilaahu waafaji inuu soo islaamo laakiin asagoon soo islaamin seed istifaar u weydiinaysaa ma bannaana oo aayadda suuratu tawba oo nabiyullahi ibraahim ka sheekaynaysay yaa lagu diiday taas iyo wa qowluhu tacaala qowlkiisa ku tusinaaya in malaa'igta la rumeeyo inay waajib tahay ina aladiina cinda rabbika kuwa rabbigaa agtiisa jooga oo malaa'igti ah laa yastakbiruuna can cibaadatihi cibaadada la iskama weynayaan yusabbixuunahu aaya o dhanna waa ka hufaan walahu yasjuduuna allayna u sujuudaan iyo qowlu tacaala qowlkiisa uu yidhi man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaala fa ina allaha caduwun lilkaafiriin qofkii cadow u ah alle iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo jibriil malaa'igtuu ka mid yahay laakiin waa ka maaragtay fadli badan yahay saasaa si gaara loogu sheegay wa miikaa'il sidoo kalena jibriilu ku xigaa miikaa'il waa marag isaguna laakiin waxaa gaar loogu sheegay sharafta dheeraadka ay leeyihiin iyo fadliga ay leeyihiin marka kii qofkii maaragtay malaa'igta alle alle iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo gaar ahaan jibriil iyo mikaa'iil colla ah fa ina allaha caduwun lilkaafiriina alla colu u yahay dadka gaalada ah wataqadama aliimaanu bihi min asunnati fii xadiidi jibriila wahayrih in malaa'igta la rumeeyo xaggii sunnada axaadiistii ku tusinaysay waxaa noo soo hormaray xadiidkii jibriil oo kale masalan iyuu ku soo hormaray wa fii saxiix muslimna waxaa ku jirta ana allaha tacaala in alle khalaqahum min nuurin malaa'igta uu ka abuuray nuur inuu ka abuuray khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur malaa'igta waxaa laga abuuray nuur yuu yihi rasuulka sal slm xadiidka caaisha werisa oo muslim maarata u weriyey wa khuliqa aljaanu min maariji min naar jinnigina waxaa laga abuuray dab a laga abuuray wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum nabiyullahi aadamna waxaa laga abuuray wixii laydin tilmaamay caro a laga abuuray dhoobo isu bedeshay adkaatay kadib noocyada ilahay qur-aanka ku sheega walaxaadiidu fii sha'nihim kahiiratun axaadiista malaa'igta ka warramaysaa waa badan yihiin su-aasha shan iyo toddobaatanaad maa macna aliimaani bilmalaa'ika muxuu yahay maaragtay in malaa'igta la rumeeyaa macnaheedu muxuu yahay jawaabtu waxay tahay huwa aliqraaru aljaazim biwujuudihim waa qirid go'an inay jiraan la qiro wa annahum khalqun min khalqi illaahi ayna yihiin khalqi khalqiga alla ka mida marbuubuuna alla uu rabbi u yahay wa addoommo macnaha musakharuuna haddana maaragtay la maamulo oo layrisan wa cibaadun mukramuuna haddana waa addoommo ilaahay uu sharfay laa yasbiquunahu bilqowli alla hadalkale ma hor maraan wahum biamrihi yacmaluuna amarka allayna ku camal falaan laa yacsuuna allaha ma amarahum alla kuma caasiyaan wuxuu faray wayafcaluuna maa yu'maruuna wixii la farana waa ay sameeyaan waman cindahu duulalka alla agtiisa jooga oo malaa'igti ah laa yastakbiruuna can cibaadatihi alla cibaadadiisa iskama weynaysiiyaan walaa yastaxsiruuna mana daalaan camalkaas ay maanta dhan wadaan ku daali maayaan yusabbixuuna alleyla wannahaara alle u tasbiixsadaan oo ceeb ka hufaan habeen iyo maalinba laa yafturuuna mana ka go'aan camalku kama joogsadaan ma daalaan walaa yasamuuna walaa yastaxsiruuna ma noogaan way macnuhu su-aasha lix iyo toddobaatanaad shiikhu wuxuu leeyahay udkur bacda anwaacihim biictibaari maa haya'ahum allahu lahu wa wakalahum bihi waxaad sheegtaa malaa'igta noocyadooda wax ka mida sheeg hadba sida alle uu u diyaariyey waxaas wawakalahum bihi uu ugu xil saaray jawaabtu waxay tahay hum biictibaari daalika haddii dhinacaas laga fiiriyo aqsaamun kasiira waa noocyo badan qaybo badan waay malaa'igtu fa minhum waxaa ka mid a ah, almuwakalu mid loo dhiibay ama loo xil saaray biadaa'i lwaxyi waxyiga inuu u geeyo ila rusul rususha u geeyo wa huwa ruuxu lamiinu waa ruuxu amiinkii oo jibriil ahaa calayhi salaam jibriil ah hawshaas qaabilsan wa minhum waxaa ka mid a ah malaa'igtii almuwakalu bilqatri roobka mid qaabilsana marat ka mida oo loo xil saaray wahuwa mikaa'iilu calayhi الsalaam oo maaragtay athar ibnu cabaas laga wariyey yaa saas lagu sheegay mikaa'iil wuxuu la soo degaa buu yidhi naxariis iyo maaragtay nabaadkii iyo qatrigii iyo yuu la soo degaa buu yidhi wa minhum waxaa ka mid a ah malaa'igtii almuwakalu mid loo xil saaray bisuuri inuu maaragtay buunkii uu yeeriyo laakiin hadda afku ku hayaa marka la idmo oo amar la siiyo yuu yeerin doonaa wuu iska hayaa oo wuxuu sugaa in loo idmo ayuu sugaayaa marka qowluhu lxaqu alla qowlkiisa yaa xaq ah walahu lmulku maaratay hanashana allah iska leh yowma maalin yunfaku fi suuri maaragtay buunkii la abuuraayo buunku marka wuxuu ka samaysan yahay waa eh, geed gees gees xoolaadoo kale waa marka malag israafiil la yidhaahdo yaa haya afkuuba weliba ku haystaa sida xadiidku uu sheegaayo ina israafiila qad iltaqama asuura afkuu ku hayaa waxaana ajab hataa wejigiisana hoos u dhigay mata yu'mar yuu sugaaya fayanfuk markaa uu markaa afuufo xadiidka muslim baa wariyey wahuwa israafiil waay calayhi الsalaam wa minhum waxaa ka mid a malaa'igtii almuwakalu biqabdi اlarwaax mid loo xil saaray oo loo diray oo loo dhiibay shaqadiisu ay tahay inuu ruuxda ka qaado dadka iyo wixii laga qaadayo o dhanba wa huwa malaku lmowti waa malaku lmowt sida qur-aanka lagu sheegay qul yatawafaakum malaku lmowt aladii wukila bikum malakulmowda idin oobsanaya laleeyahay kow wa acwaanuhu iyo kuwii maarata isaga la jiray oo u kaalmaynayo oo qofka marka dhima markuu dhimanaayo in malaa'ig kale ay macnaha la joogto oo malaa'igtu ay badan yihiin yaa la sheegay marka kuwaas kale waa kuwa asaga u kaalmeeya oo amarkiisa ku shaqeeya wa minhum waxaa ka mida malaa'igtii almuwakkalu biacmaali lcibaadi mid loo xil saaray oo loo dhiiba oo ka shaqeeya waxa addoommadu ay sameeyaan waa qoraayaan wa hum alkiraamu alkaatibuuna waa kuwii sharafta badnaayo wax qoraayay waaye oo alla wuxuu yihi wa ina calaykum laxaafidiina kuwo wax maaragtay dhowra oo xifdiyaa dushiina saaran kiraaman kaatibiina waana kuwo sharaf badanoo wax qora yaclamuuna maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan way og yihiin wa minhum waxaa ka mid a malaa'igta almuwakalu bixifdi alcabdi min bayni yadayhi wa min khalfihi addoonkii inay xifdiyaan oo ilaaliyaan wixii musiibaha iyo dhibaatooyinayo hore uga imaan lahaa iyo min khalfihi gadaashiisa iyay ka ilaalinayaan oo hum ulmucaqibaatu waa kuwa maaragtay mucaqibaadka la yidhaahdo oo alla uu ku sheegay suuratu racdi lahu mucaqibaatun addoonku wuxuu leeyahay kuwa isla cirbiya oo isbedbedela min bayni yadayhi wa min khalfihi hortiisa iyo gadaashiisaba yaxfaduunahu min amri illaahi wax allo wixii musiibooyina yay ka ilaaliyaan ama amarka allay ku xifdiyaan oo minhum waxaa ka mid a malaa'igtii almuwakkalu kuwa loo xil saaray biljannati jannadii yay shaqadoodu tahay khasanatu ljana la yidhaahdaa waa jannada kuwii maaragtay hayay waa وسيq الذينa اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتىa إdا جاءوها وفتحت أبوابها وqاaل لهم khزنتهa kuwii manaha hayey waay maarata oo khusaanta u ahaa maarata jannada waxaa lagu leeyahay marka dadkii wa wanaagsanaan mutaqiinta waxaa lagu leeyahay salaamu عalaykum nabadgelya dushiina ha ahaato musiibo kasta waa ka badbaadeen waay ila khalaas jannadiiya galeene tibtum waad wanaagsanateen baa laleeyahay quluubtiini waa wanaagsanaatay sababtoo aad ad garateen allaad jeclaateen waad ka cabsateen carabkiinuna waa u wanaagsanaaday xuska alluu ku wanaagsanaaday xubnuhuna way wanaagsanaadeen waxay ku wanaagsanaadeen daacada allay ku wanaagsanaadeen marka wanaaggii naas iyo fiicnaantii naas darteed jannadi uu gala a la leeyahay diibtum waad qurxoonaat waad wanaagsanaateeney faadkhuluuhaa jannadi gala khaalidin adinkoo ku waaraay marka malaa'igtaas waxaa la yidhaahdaa khasanatu aljanna la yidhahdaa jannada loo wakiishay oo macnaha ee loo xil saaray iyo wa naciimiha jannada naciimkeeda iyay ka shaqeeyaan wa hum ridwaan wa macahu buu yidhi marka shiiku waa ridwaan iyo kuwo la jira marka culummadu maarata kutubtooda waa ku sheegaan ridwaankaas laakiinse xadiid saxiixa oo sugan oo magacaas tilmaamaya ma jiro laakiin waa un salafku waa sheegi jireen kutubtuna waa ku qorqoran tahay laakiin macnaha xadiis ansaxay oo ridwaan sheegayo ma jiro wa minhum waxaa ka mida ah malaa'igtii almuwakkalu binnaari mid maarata loo xil saaray naartii inuu ka shaqeeyo iyo cadaabiha cadaabkeedii taasuu mas-uul ka yahay wa hum maalik waayo waa malaa'igtaasu waa maalik malaggan la yidhaahdo iyo waman macahu kuwa asaga la jiro min azabaaniyati ah zabaaniyada waa kuwa maaragtay naarta ka shaqeeya wanaadow yaa maaliku dadka cadaabka ku jiray yaa waxay u dhawaaqayaan ninkii maaragtay meesha mas-uulka ka ahaa malagii macnaha nin yaana dhihine malaa'igtu mogta bani aadan maa ya lab iyo dhadigna toona lama dhihi karo qofkii hadda dhadig yidhaahda oo ku gaaloobaana labkana looma haayo daliil marka waa un cibaad ilaahay alleeyahay waa addoommo ilaahay alleeyahay ma garat marka iyagoo naarti ku jira marka dadka la cadaabayay maaligii u dhawaaqaayeen malgaas magaciisa magaciisa magaciisa maalig la yihahdaa yaa maaliku iy leeyihin maaligow waa kii naarta ma og khaasinka u ahaa liyaqda calayna rabbuka rabbigaa hana dilo saan u raaxaysanno sababto cadaabka kuma sabri karnay leeyihin qaala inakum maakisuun waa ku jiraysaan weligiin naartaas ka bix maysiin uu yidhi ko war ru'asaahum kuwaas naarta mas-uulka ka ah madaxdooduna waa tiscata cashar waa sagaal iyo toban oo minhum waxaa ka mid ah malaa'igtii almuwakkalu bifitnati alqabri kuwa maarata loo xil saaray qabriga maarata imtixaankiisa wahum munkarun wanakiir waa labadaas malag waa munkar iyo nakiir la yidhaahdo axaadiisaa ku soo aroortay iyagana yani xadiid oo abu horeire eh, laga wariyey oo tirmidi u maaragtay soo arooriyo soo wariyey yaa maaragtay munkari iyo nakiir sheegay sheekh albanina waa xasan uu yidhi xadiidkaas ibn abi caasim wuxuu leey kitaabkiisa sunna akhbaarta sheegaysa in qabriga wax laysku weydiin doono oo munkari nakiiray wax weydiinayaan waa akhbaar sugan buu leeyaho waajibinaysa cilmi wa minhu malaa'igta waxaa ka mid a xamalatu arshi kuwa ah arshiga ilaahay sida wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin tamaaniya ya alla u leey carshiga alla waxaa sida maalinkaas waa yowma qiyaamihe sideed baa sida wa minhum waxaa ka mid a malaa'igtii alkurubiyuuna kuwa kurubiyuun la yidhaahdo kurubiyiintaas iyagana magacaas kurubiyiinta ah xadiis saxiixa kuma soo aroorin laakiin culimmadu waa sheegaan malaa'igta kuwo ka mid oo sharaf la waaya leeyahy oo carshiga iyo agihiisa jooga oo alla u tasbiixsada waa wa minhum waxaa ka mid a malaa'igtii almuwakalu binutafi kuwa loo xil saaray inay ka shaqeeyaan nudfooyinka macnaha biyaha ragga ee raximka haweenka gelaaya fi larxaami ku jira min takhliiqihaa oo abuurideeda ah iyo wa kitaabati maa yuraadu minhaa in la qoro wixii laga doonaayey ee alla maaragtay uu xukumay oo maaragtay qadartiisa iyo qadigiisa uu ku socday marka waxaa la qorayaa wax uu samayn doono iyo risqiga uu cuni doono iyo maaragtay muddada uu adduunka ku noolaan doono iyo inuu yahay mid dhuur darsaday oo ahlu naara inuu ama uu yahay mid maaragtay liibaanay oo ahlu janno ah kadib baa markaas ruuxdii lagu afuufaa marka dhowr marxalo ay soo maraan marka waxaa la qoraayo iyo waa waa arrintaas waa afartan maalmood haddana afartan kaleo maalmood haddana afartan kaleo maalmood ay marna maaragtay nudfa yihiin marna calaqa yihiin marna ay mudqa yihiin wa minhum waxaa ka mid a ah malaa'igtii malaa'ikatun yadkhuluuna beyt almacmuura malaa'ig gasha beytulmacmuur gasha yadkhuluhu kula yowmin samaduu ku yaallaa yadkhuluhu kula yowmin maalin kasta waxaa gala sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malagaa gasha uma laa yacuuduuna ilayhi umana soo noqdaan oo mar labaad ma soo galaan hal mar lay galaan waa ka baxaan aakhira maa calayhim yani abadan weligood uma soo noqdaan waay macnuhu yacni intii loogu talagala waa ka qaateen waa imaadeen waa ku cibaadaysteen waa ka baxeen bes marka wax xisaab lama ah maalin kasti toddobaatan kun ay soo gelayso marka malaa'igtaas bal aduu ma tiri kartaa soo noqon maayaan ku soo noqon maayaan wa minhum waxaa ka mid a malaa'igti marka xadiidkaas isaguna waa xadiid thaabit ah waay oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen wa minhum waxaa ka mid a ah malaa'igtii malaa'ikatun sayaaxuuna malaa'ig soconaysa oo socod badan yatabacuuna majaalis dikri meelihii alle lagu xusaayey meeshii maalan xalqo ay maarata xeyro fadhiso oo cilmi lagu raacanaayo majaalis dikriga ka midta dad maarata ilaahood xusaaya maaratay oo isla jooga sidoo kale majaalis dikri waay majaalis dikri marka waa kaasa ah, waa badan tahay ayagu waxay raadsanayeen un meel maarata dikri alle lagu haayo kuwaas ayagan xadiidkooda imaam muslimaa weriyey oo malaa'ig soconaysaa jirta oo malaa'igta kale ka ziyaada ah oo majaalis dikri keliya un raacraacda hadday majlis ay helaan waa fariisanaayaan markaasay isduldul fuulaayaan garbahoodii issaarsaarayaan ilaa ay buuxiyaan meeshaas ay joogaan oo xalqahaas ay joogaan dhulkaa ilaa sama dunya ay buuxinayaan xadiidka muslimna wariye marka waa maraa'ig kaloo maaragtay ilaahay maaragtay addoommadiisa ka mida ah, waay kuwa xafadadaahay ahay maaha waa kuwo kale xeequ dikri kala yihahsadaan bes wa minhum waxaa ka mida ah malaa'igtii sufuufun qiyaamun laa yafturuuna kuwo safaf ah oo taagan oon daalaynin wa minhum waxaa ka mida ah malaa'igtii rukacun sujadun kuwo rukuucsan mar walba ama sujuudsan laa yarfacuuna aan madaxooda kor soo qaadayn xadiidka ibni maaja sheekh albanin waa xasan buu yidhi waxaa ku jira ma fi waxaa ku jiray maa fiiha samadii macnaha eh, kama banaana mowduca arbaci asaabic meel afar farood la saaro waxa saas u yar ilaa wamalakun malagaa jooga meeshaas waadicun jabhatahu wejigiisa dhigaaya saajidan ilaa so allow sujuudsan xadiidka jaabirna waxaa ku jirtay maa fi samaawaati sabci mowdicun ilaa wa calayhi malakun qaa'imun aw raakicun aw saajidun yaa weri yani toddobadii samo meel ma jirto ilaa hadday jirtaba malagaa taagan ama waa rukuucsan yahay ama waa sujuudsan yahay laa yarfacuuna macnaa madaxooda kor ma qaadaan wa minhum waxaa ka mid a hayru man dukira kuwa lasoo sheegay kuwaan ahayna malaa'igta ka mid a wamaa yaclamu junuuda rabbika ciidanka rabbigaana ilaa ma oga wamaa yaclamu junuuda rabbika ciidanka rabbigaa ma oga oo malaa'igta laga wado ilaa huwa alla moogiye wamaa hiya naarta laga soo sheekeeyo saqaraaheedna maaha ilaa dikraa waana moogi lilbashari dadka ay waano u tahay waxaa laga soo sheekeeyey malaa'igti macnaha cadadkooda ay ku jeesjeesaayeen jeesaayeen nimankan gaalada ah ile waa sagaal tobanaa la yidhi mugtaa say dheen sagal toban waxay naga qaadayaan waa ka adagnay dheh <laughs> malaa'igta marka ma oga hal xab oo kamida in khalqiga ilahay dhan aysan macnaha oo kale oon malaa'igta ahayn aysan iska dhici karin ma oga waa caqli caqli hadda ma leh marka naartaas laga soo sheekeeyey oo saqaro ah waa maaragtay tadkiro yay u tahay dadkii oo dadkii wax lagu xasuusinaayo marka umaahiyadaas in naar lagu fasiro qataada iyo mujaahida laga wariyey wa nusuusu hadi aqsaami min alkitabi wasunati laa takfaaha qaybahan lasoo sheegay malaa'igtan kala duwan ee shaqooyinka kala duwan qabanaya nusuustooda oo kitaabkii sunnada ku yaalla macnaha wax qarsoon maaha wabilahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online